bilowgii adduunyada beratankii bilowda barbardhac iyo badin bafi kale lawhaa barbardhac iyo badin bafi kale lawhaa bilowgii adduunyada baratankii bilowda bilowgii adduunyada taratankii bilowdaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa kula wacan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha door rediyo kulmi magaalada muqdisho wanaagsan dhegeystayaal weliba ad joogtaan waa sabti taariikhdu waxay ku beegan tahay labaatanka bisha koowaad ee januari afarlabaatanka saaxiibada waxaad dhegeysan doontaan barnaamijka ciyaaraha duhur radio kulmiya magaalada muqdisho qodobada ay ka mid yihiin horyaalka bermaliig ayaa dib u soo laaban doona isbuucan arsenal ayaa shanta galabnimo garoonkooda waxay ku qaabili doonaan kooxda kubadda cagta crystal balas waxay doonayaan wadada guulaha inay kusoo laabtaan kooxda ganars sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa saaxiibada kulamada kala jira ee xiisaha badan koobka qaramada qaaradda afrika xulka wadanka algeria ayaa shanta galabnimo waxauu la ciyaari doonaa xulka wadanka burkina faso halka kulan xiise badan caawa sideedda habeenimo mauritaniya ee weliba xulka wadanka angola uu ku dhex doono ama uu ay ciyaari doonaan halka tunuusiya ay weliba maaliya ay ciyaari doonaan sidoo kale saaxiibada waxaynu eegi doonaa koobka asiyan kaabka xulka jordan ayaa labada duhurnimo qadar soddon daqiiqa ah waxay la ciyaari doonaan xulka loo saadaalinaya sanadkan tartankan ka guuleysiga soo kuwaryahay la ciyaari doonaan sidoo kalete waxaynu eegi doonaa talyaaniga roma ayaa waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta helis verona halka sidoo kale milan iyaguna caawa ciyaari doonaan bundusliigaha kulamo xiise badan ayaa jira sidoo kale saaxiibada waxaynu eegi doonaa suuqa kala iibsiga qodobadii ugu dambeeyey wararka ciyaaraha ayaynu eegi doonaa saaxiibada waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha rediyo kulmiye magaalada muqdisho bisha waayahay dhegeystayaal weli waxaad degeysanaysaan qeybaha ugu hore barnaamijka ciyaaraha radio kolmiy ee magaalada muqdisho haddii aynu ku bilaabnana dhegeystayaal waxaa la ciyaari doonaa horyaalka bermaliga kulamo xiise badan ayaa la ciyaari doonaa iyadoona kooxda kubadda cagta ganaris ay markaan dooneyso in wadada guulaha ay kusoo laabtaan xilli ay markaa kooxda kubadda cagta arsenal shantii kulan ugu dambeysay horyaalka bermaliga ay ciyaareen kaliya hal kulan ay badisay laakiin markaad eegto ganaris caawa aan idhaahdee shanta galabnimo markii ay la ciyaarayaan kooxda kubadda cagta crystal balas waa inay markaasi dabcan ka fogaadaan ee eh, afar kulan xiriira in la garaaco eh, markaynu eegno ama afar kulan oo aysan ka badin ama afar kulan oo aysan badin xil ciyaareedkan markaad eegto arsenal shantii kulin ugu dambeysay dhibco muhiim ah ayay luminayeen markaad eegto kulankii u dambeeyey kooxda kubadda cagta fulham laba gool iyo hal ayaa ku garaacday oo fulham ayaa garaacday arsenal halka sidoo kaleetna westham laba gool iyo waxba guuldaro kala kulantay halka barbaro ay la kulantay kooxda eh, liverpool markii anvoli staadium ay booqanayeen halka sidoo kaleetana arsenal markii la eego brighton ayaa ugu dambeysay kulan horyaal brmeliga inay badiso waana toddoba iyo tobankii diseembar weeyaan sanadkii hore ayaa ugu dambeysay arsenal inay guul ka gaaraan horyaalka brmeliga marka waxaa laleeyahay arsenal eh, in markaa ay badin weyso waa wax ka badan hal bil ayaa leeyahay toddoba iyo eh, december waxa weeyaan ilaa iyo hadda oo maanta taariikhdu ku beegantahay labaatanka january waxaa laleeyahay hal bil ma aysan badin kooxda kubadda cagta arsenal kulan horyaal bermeliga marka sidoo kaleet waxaad arkaysaa arsenal eh, dabcan kulanka inuu muhiim u yahay waxaa ku ogaanaysaa tobabaraha kooxda kubadda cagta arsenal michael artet ayaa waxa uu shaax ka qaaday in haddii ay u baahan yihiin sanadkan inay guuleystaan waa in eh, ciyaartooyda waa in markaa dabcan kulamada soo socda ay guul gahaaraan marka arsenal xilli ciyaareedkan aad iyo aad ay ugu jaban tahay kooxda kubadda cagta arsenal inkastoo dabcan eh, hal kulan baaqi u yahay laakiin waxaad arkaysaa arsenal weli sidii loo baahnaa inaysan ahayn haddaba arsenal markay crystal balas la ciyaarayaan waxay doonayaan inay dabcan eh, guul ka gaaraan arsenal waxaa leeyahay crystal balace in guuldaro ay kala kulanto waxay ahayd afartii abriil labadakunlabaatanka markaasina arsenal ayaa la garaacay oo kooxda crystal balace ayaa guuldaro saddex goola ah, ee dusha u saarisay naadiga crystal balace waxayna ahayd afartii abriil labadakunlabaylabaatanka mateta iyo gerard ayu weliba walfred zaha ayaana goolashaasi dhaliyey markii ugu dambeysay arsenal guuldaro kala kulanto ee naadiga crystal balace laakiin saddexdii jeer ugu dambeysay mar laba gooli hal mar afar gool marna hal gooli waxba arsenal markii ugu dambeysana garoonkooda ku qaabisho kooxda crystal palace waxay ahayd sagaaliy tobankii maaj xilli ciyaareedkii hore laba kun labaatanka markaasina arsenal afar gooli hal ayay ku garaacday martinelli bukayo saka gabri ninka lagu magacaabo shaka iyo waa afar saddexdaas ciyaaryahan ayaa goolasha dhaliyey bukayo saka oo laba gool dhaliyey sidoo kale martinelli iyo shaaka min halhal golleli marka eh, waxay doonayaan arsenal wadada guulaha inay si toosa ah usoo laabtaan waxaad arkaysaa eh, taariikhda arsenal waxa weyaan keliya shan jeer ay guuldaro kala kulantay naadigan crystal balas lagu magacaabo kow iyo soddon jeer kamid ah arsenal ayaa guul gaartay shan jeerna barbaro ayaa la galay marka laakiin roy hodson waa tababare weyn waa tababare dabcan aad iyo aad maskaxdiisa wa wanaagsan tahay mee arteta ay soo jihi doonaan marka emals stadium ayaa lagu ciyaari doonaa kulanka galabta waa kulan aad u xiiso badan arsenaal waxay doonayaan in wadada guulaha markaas ay kusoo laabtaan hadaba arsenal ciyaaryahanan ka maqan waa thomas barty ayaa ka maqan leni wuxuu jiraa masar gabriel jesus kulankaa ma ciyaari doono sidoo kaleeto ninka lagu magacaabo tamiyusu isaguna uu maqan yahay wuxuu jiraa dhanka weliba eh, asia cab sidoo kaleeto ninka lagu magacaabo jurian teber inta ka dhiman xil ciyaareedka uu maqnaan doonaa ninka lagu magacaabo fabia vier sidoo kale isagana uu maqan yahay halka kooxda kubada cagta crystal palace xataa iyagoo xataa ciyaaryahaan muhiim ay ka dhaawacayiin ama ka maqan jared ayu waa mid kamid a ah ciyaaryahanada u khatarta badan wuxuu jiraa wadankiisa koobka qaramada qaarada africa rob holdin oo kooxda arsenal hore ka tirsanaa isagoo xataa wuu maqan yahay decore waa wiil dayer oo difaac ka ciyaara isagana waa maqan yahay michel olise waa mid kamid a ah ciyaaryahanada ugu muhiimsan isagoo shakiyaa la gelinaya waxaa laleeyahay ma ciyaari karayo laakiin waynu arki doonaa dhaawac ayaa jiraya laakiin ciyaanka hadii uu maqan yahay arsenal fursa fiican u tahay meelolise waa ciyraan inabaanan caadi ahan weyaan markaad eegto haddaba eh, crystal balas markaad eegto eh, waxay doonayaan in fursad fiican ciyaaryahaan aada u daayar ee lagu magacaabo matias franca waa ciyaaryahan daayara waa sagaaliyo toban jir oo braziliana eh, isagu waxa weyaan labaiyo labaatan milyan ayuu kooxda crystal balas dabcan uga soo biray falamango milyan ay crystal balas ciyaaryahanka sanadkii hore ku qaateen marka kulanka ayaa fursad fiican la siin doonaa halka sidoo kaleetna ka hor imaan doono golahayihii hore kooxda kubadda cagta manchester ninka lagu magacaabo den hederson crystal balas marka golhayaan inaba caadimaha waa golhay aad aad u khatar badan ayay haystaan sidoo kaleeto markaynu eegno ciise waa mid kamid a ah ciyaaryahanka ugu khatarta badan kooxda crystal balas isaga ayaa dabcan laleeyahay kulanka wuu hogaamin doonaa saddex gool iyo weliba saddex caawin ayuu siiyey xil ciyaareedkan sideed kulan oo ciyaare kooxda ah crystal palace halka sidoo kaleetana markaynu eegnana mateta kulanka lagu soo bilaabi doono marka waa kulan aad iyo aad u xiiso badan arsenal iyaguna waxay ku ciyaari karayaan shaxdan david raya ayaa kulanka lagu soo bilaabi doona halka zanshenko iyo gabriel william saliba iyo white ay difaacyada ciyaari doonaan halka kay havert lagu soo bilaabi doono diglan rais iyo waliba martin odigad kabtanka halka martineli gabriel jesus iyo weliba bukaya saaka ee kulanka lagu soo bilaabi doono saaka waa ciiryaanka u qatarta badan kooxda ganaris xil ciyaareedkan kooiyo gool ayuu caawiyey sagaal goolna uu dhaliyey dhammaan tartamada odil inkastoo horyaalka bermelig ee ka jabanta xil ciyaareedkan kaliya lix gool ayuu haystaa sidoo kale gabriel jesus oo isagana laleeyahay shakiyaa la gelinaya laakiin inkastoo le waa ciyaari karaya saddex gool ayuu dhaliya xil ciyaareedkan bermeliga martinelli isagu xataa ka jabanta xil ciyaareedkan keliya laba gool brmelig ayuu haystaa ninka lagu magacaabo martin odigad oo kabtanka ah xil ciyaareedkan gool keliya ayuu dhaliyey halka xilli ciyaareedkii hore horyaalka brmelig uu dhaliyey shan gool todoba goolna uu caawiyey marka waxaad arkaysaa arsenal xil ciyaareedkan iyo xil hore kii hore inay aad u wanaagsaneyd marka kayahaverts oo kale isagu xil ciyaareedkan brmeliga goolal yar ayuu dhaliyey waana afar gool sagaaliyo toban kulan horyaalka brmeliga uu ciyaaray marka waynu arki doonaa koox kubada cagta crystal balas kulankii ugu dambeeyey ee barbaro ayay la galeen waa kulankii ugu dambeeyey horyaalka brmeliga ee ciyaarahan crystal balas waxay garaaceen naadiga lagu magacaabo brevford saddex gool iyo hal marka olise oo goolka kuwaa dhaliyey ise iyo weliba ninka olise oo laba gool dhaliyay wayaan marka arsenal waxaa leeyahay ninka ugu khatarta badan ee halista ku abuuri karaya waa michel olise oo crystal balas ka tirsan arsenal xil ciyaareedka labaiyo kulan ayay badiyeen afar kulan barbaro afar kulan waa la garaacay soddon gool ayay dhaliyeen labaatan gool ayaa laga dhaliyay marka afartan dhibcood ayay leedahay hadii ay badiyaanna waxa ay dabcan doonayaan inay afartan saddex dhibcood tagaan waxayna isku dhibco noqon doonaan mancity astonvilla marka hadii arsenal laga badiyana arsenal waxa weeyaan kaalinta shanaad ayay udhici doontaa hadii kooxda kubadda cagta sporis ay guul ka gaarto kulanka xiga ama kulanka soo socda horyaalka bermaliga oo ay la ciyaari doonto koox kubada cagta brentford koo iyo toban maalin ayaana ka dhiman ko soddonka january ayna kooxda eh, spors ay la ciyaari doonta koox kubada cagta brentford marka waa kulan xiiso badan wahayo dhegeystayaal walaxaad degeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho dhanka kaleetana dhegeystayaal haddaynu waagnana kulmada kale jira evan dooney ayaa soo laabanaya oo ka tirsan kooxda kubadda kooxo waaweyn ayaa doondoonaya oo ay kamid tahay kooxda arsenal sidoo kaleeta chelsea kooxda kubadda cagta manchester united xataa way doondooneysaa haddaba muddo kadib ciyaaryahaankan tony ayaa aad iyaad loo hadalhaya oo ka tirsan kooxda kubadda cagta bremford kadib markii ugu yaraan xilli ciyaareedkan bilowgiisi laayay hadda la marka ciyaaryahaankan ayaa ugu dambeysay inuu kulan horyaal bermeliga u ciyaaro lixdii may labadakunsadelabaatanka waana sanadkii hore marka toney markii u dambeysay oo ciyaaro waxay lixdii may labadakunsadelabaatanka markaasina maleeford ayaa laba gool iyo waa hal gool iyo waxbaa lagu garaacay marka liverpool ayaa guuleysatay marka kulankii ugu dambeeyana uu gool u dhaliyo horyaalka bermeliga waxay ahayd abril markaasina ev ayaa gool ka dhaliyay kooxda nota forest oo uu la ciyaari doono kulanka caawa marka xil ciyaareedkii hore ciyaaryaankan innaba caadi ma aha soddon saddex kulan horyaalka brmelig uu ciyaaray labaatan gool ayuu siiyay kooxdiisa halka afar goolna uu caawiyey kooxda bremford marka xil ciyaareedkii horena koox kubada cagta bremford waxay ahayd koox aad iy aad u khatar badan oo markaa dabcan ka fiicneed xataa kooxo waaweyn oo aada u khatar badnaa marka laakiin xil ciyaareedkan waa ka jabaan tahay kooxda kubadda cagta brentford xil ciyaareedkan markaad aragto eh, dabcan brentford xil ciyaareedkii hore xataa waxay ka dhibco sareysay kooxda chelsea marka brentford xil ciyaareedkii hore waa sagaalaad ay ku dhameysatay kontan iyo sagaal dhibcood ayay shaqaysteen marka xil ciyaareedkii hore weeyaan halka chelseagana afartan iyo afar dhibcood keliya horyaalka bremeliga ay shaqaysteen marka waxaad arkaysaa in xil ciyaareedkii hore chelsea koox badan ayaa ka fiicnaa sida crystal palace fulham branford spors stonvilla brighton liverpool newcastle manchester arsenal iyo city laakiin waanu arki doonaa sanadkan hadii eh, chelsea ay ku dhameysan doonto kaalintii sanadkii hore hadii dabcan ka sarmari doonto ama hadii ay ka hoos mari doontaba marka branford ugu dabaatii waxay ku faraxsantahay inay helaan ciyaaryahankooda waana mid kamid a ah ciyaaryahaanada la doondoonaya suuqa kaliibsiga marka kulan xiise badan ayaa dabcan ka dhici doona garoonka ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta brentford waana brentford community stadium nones berente santos iyo weliba thomas frank ayaa iswajahaya thomas frank halis ayuu ku sugan yahay waxaa laga yaabaa in gebi ahaanba isagu waxaweyaan la ceedhiyo marka shantii kulan ugu dambeysay horyaalka bermeliga u ciyaaray waa la ceedhin karaya laleeyahay marka waa laga badinaya soalahaan oo kale kooxda brentford waxay la ciyaartay naadiga ee lagu magacaabo crystal palace saddex goolihal ayaa lagu garaacay wolfis ayaa afar goolihal ku garaacday brentford stofil ayaa laba goolihal ku garaacday xataa sheffield united ayaa garaacday waxaa garaacday kooxda kubadda cagta brighton laba iyo hal waxaa dabcan waa markii ugu dambeysay ay guul gaaraan waxay ahayd labadii december labadakunsdeyabaatanka markaasina kooxda brentford ayaa saddex gool iyo hal ku garaacday naadiga lowton marka Eh, kooxda branford ugu dambeyntii waxay helayaan eeryahaan muhiim ah oo aad iyo aad u khatar badan markay wada ciyaarayaan kooxda branford ee nottingham forest caawa markii ugu dambeysay labadan kooxda wada ciyaaraan marbaray ku heshiiyeen markii ugu dambeysana branford garoonkooda ku qaabisho kooxda nottingham forest waxay ahayd sagaalabaatanki abril labada kun saddex labaatanka markaasina eh, naadiga branford ayaa laba gool hal ku karacday naadiga lagu magacaabo nottingham forest hadda breford ciyaaryahaan muhiim ay ka dhaawacan sida ciidaanka aadku qatarta badan ee lagu magacaabo brian embomo marka frank xataa ka maqnaan doona ciyaaryahan layihahdo nergard ciyaaryahan layihahdo ka maqnaan doonaa yonwesa ciyaaryahan layihahdo ka maqnaan doona halka sidoo kale nota falastina iyaguna marka ay aad iy aad u qatar badan yihiin markaad eegto shantii kun ugu dambeysay hal kulan ayay badiyeen laakiin waxaad arkaysaa in isbedel fiican uu sameeyey tababaraha cusub ee kooxda kubadda cagta yunita forest ninka lagu magacaabo nuno isbaleente santos chriswood ayaa dabcan doonaya inuu gool dhaliyo marka oday ayaa kulanka lagu soo bilaabi doonaa ciyaaryaanka lagu magacaabo gibis white ayaa kulankaas sidoo kaleeto fursad la siin doonaa danilo ciyaaryahan la yidhaahdo marka koyate laakiin wuu ka maqan yahay solji ninka lagu magacaabo orie isaguna ka maqnaan doonaa uriji waa ka dhaawacan yahay ninka lagu magacaabo ola ina isaguna ka maqan yahay marka waynu arki doonaa kooxda kubadda cagta ee neta forest iyaguna haddii guulka gaari doonaan ah, waayaha dhegeystayaal dhanka kaleetana hadii aynu eegnana eh, kooxda kubadda cagta ee eh, liverpool weli waxay ka walwalsan tahay xaaladda ciyaaryaanka eh, mow saalax haddaba mow saalax waa ciyaaryahaan aada u khatar badan waana mid kamid ah ciyaaryahanada ugu fiican kooxda kubadda cagta liverpool isaga ayaana dabcan ay ku tiirsan tahay sida kifin bruni ah ay masita ugu tiirsan tahay marka ciyaaryahaankan ayaa dabcan dhaawac soo gaaray koobka qaramada qaarada afrika toddobaadkii hore yordan eh, colb ayaana shalay ka hadlay wuxuuna shaaca ka qaaday inuu rajeyn doono in dhaawaca ciyaaryahaankan uusan ahayn mid markaasi dabcan mid daran laakiin markaad eegto eh, mow saalax eh, waa ciyaaryahaan dabcan ku hogaamin karaya ku guuleysiga horyaalka premier leaga kooxda kubadda cagta liverpool haddii kooxda kubadda cagta liverpool xilli ciyaareedkan dhaawac inta badan dhaawac ayaa loo soo gelaya ciyaaryahaan muhiim ayaa ka dhaawacan sida ninka loo magacaabo dabcan ciyaaryahankan aada ku khatarta badan oo dabcan dambeedka midig ka ciyaara ninka lagu magacaabo trent alexander arnold sidoo kaleetana kooxda kubadda cagta ee liverpool ujeedkooda sanadkan wuxuu yahay ku guuleysiga horyaalka bermeliga waxay diidayaan ama waxay doonayaan inay diidaan afar sano xiriira inay ku guuleysato kooxda kubadda cagta mancity horyaalka bermeliga mancity ayaa afartii sano ugu dambeysaba ku guuleysanaysay horyaalka saddexdii sano ugu dambeysay ku guuleysanaysa horyaalka bermeliga marka kooxda kubadda cagta liverpool ayaa kooxda keliya inta badan ka hortagta in mancity rikoor fiican ay sameyso eh, mancity eh, markaad eegto tan iyo labada kun sideed tobankii ilaa hadda keliya liverpool ayaa soo dhexgashay mooyaane mancity ugu yaraan lix sano ilaa shan sano xiriir ah ayay dabcan ku guuleysan lahaayeen eh, horyaalka bermaliga laakiin liverpool ayaa inta badan ku adkeysa kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo mancity marka sanadkan arsenal xaaladeeda waxaa leeyahay uma dagaalami karan horyaalka bermeliga haddii aysan suuqa kaliibsiga waryahan aysan soo iibsan marka liverpool waxaa leeyahay sanadkan cabsi badan ayaa soo wajahday kadib markii mo saalax uu dhaawacmay laakiin waxaa leeyahay weeraan laba toddobaad saddex toddobaad ay dhaawaciisa qaadan doontaa wuuna soo laaban doonaa ayaa leeyahay haddaynu egno koobka qaramada qaarada africa wax laga yaabaa xulka yar ee lagu magacaabo cabe verde waxaay saddex gool iyo waxba ku garaceen xulka wadanka mozambique gruubkan waa group b marka kaabe verde ayaa dabcan kaalinta koowaad kaga jirta xulalka waaweyn ee sanadka loo saadaalin ku guuleysiga koobka qaramada qaarada afrika sida wadanka egypt ama masar laba dhibcood ay leeyihiin gaana hal dhibic mosambik iyaguna hal dhibcood ay leeyihin taasoo ka dhigan in kaabe verde waxa weeyaan iyagu ay dabcan keliya hal dhibic u baahan yihiin boqolkii boqol weliga lixi tobanka ayay usoo gudbeen xulka yar ee kaabe verde lagu magacaabo marka kulanka xigana kaabe verde waxay la ciyaari doontaa oo dabcan kulan xiise badan uu ku dhex mari doonaa kooxda ama xulka wadanka masar laba maalin kadib waana labaiyo labaatanka bisha ee aynu ku guda jirna january kabafardi iyo weliba masar ayaa wada ciyaari doona markii ugu horeysay taariikhda labadan wadan ma aysan is arkin hadaba masar waxay leedahay laba dhibcood halka kabafardina ay u baahan tahay inay xataa barbaro ay ka qaadato masar si ay usoo gudbaan laakiin masar kulankaa waxay u tahay kulan sida fiinal camal a ah, sababtay masar labadii kun ugu dambeysay barbaro ayay galeen marka keliya waxaa u dhiman laba kulan inay ciyaaraan laba kulan keliya inay ciyaaraan ayaa u dhiman marka eh, waynu arki doonaa hadii masar ay garaaci doonto wadanka ka kabaferd marka waxaaba laga yaabaaba xolkii loo saadaalinay kuguuleysiga koobka qaramada qaarada africa ee egypt in tartanka wareeg gurbiyadaba lagu reebo senegal iyaguna cameron ayay garaaceen saddex gool iyo hal marka ismaaciil saar ayaa laga yaaban yahay gool kuwaad isaga ayaa dheli beebesar ayaa ka caawiyay kadibna xabiib diyaalo ayaa goolka laba dhaliyay ismaaciil sar ayaana goolkaasi ka caawiyay marka goolka saddexaadna waxaa raacsiiyey ninka eh, lagu magacaabo sedio mane waxaa lagu maadeysanayaa goolhayaha kooxda kubadda cagta manchester sidoo kaleetana eh, goolhayaha xulka wadanka cameron ninka lagu magacaabo eh, andre unana oo golal markaa daciif ah laga dhaliyay kulanka senegal marka senegal iyaguna wareegooda lix iyo banaanka waaye waa waxaweyaan keliya waxay u baahan yihiin hal dhibic inay ka qaataan kulanka xiga ay ciyaari doonaan markaasi oo xulka wadanka senegal iyo weliba genya wada ciyaari doonaan marka senegal gruubkan iyaga hogaaminaya lix dhibcood ay leeyihiin geni waxay leeyihiin afar dhibcood cameroon hal dhibcood gambia iyaguna wax dhibco malaha marka saddexdan wadan ayaa la saaran inay soo gudbi karayaan senegal oo kaalinta koowaada geni oo kaalinta labaada iyo cameroon oo kaalinta saddexaada dhanka kalena asian kaabka ciraaq ayaa dabcan laga yaaba yahay kulan weyn ayay guul gaareen waxayna garaaceen laba gool iyo hal xulka wadanka jabaan jabaan oo ciyaaryahaano waaweyn haysta sida ciyaaryahanka lagu magacaabo eh, minimino sidoo kale ciyaaryahanka lagu magacaabo taga kobo sidoo kaleeto kabtanka kooxda kubadda cagta aaniraada kabtanka dhan ee jabaan ninka lagu magacaabo water indo sidoo kaleetana ciyaaryahaan liverpool ah ayaa dabcan la garaacay iyagoo dabcan sidaasi ay tahayna goolka eh, koowaad waxaa dheliyey ciyaaryahaanka ciraaq kasoo jeeda ninka lagu magacaabo ayman xuseen ayaa goolka koowaad dhaliyey goolka labaadna waxaa dhaliyay isla isaga marka eh, dabcan ayman xuseen ayaa laba gool ka dhaliyay xulka wadanka jabaan jabaan waxa ay ka mid yihin wadamada loo saadaalin tartanka laakiin hadda gruubka kaalinta koowaad ciraaq ayaa ku haysata lix dhibcood ay leedahay jabaan saddex dhibcood indonesia saddex dhibcood vietnam iyaguna wax dhibic ma lahan sidoo kaleetana indonesia waa lagara guulay ka gaadheen vietnam halka hong kong iyo weliba iiraan wada ciyaareen iiraan ayaa dabcan iyaguna hal gool ku garaacay xulka wadanka hong kong lagu magacaabo marka iiraan lix dhibcood ay leedahay marka united ama eh, kooxda lagu magacaabo u a e iyaguna waxay afar falastiin hal dhibic hong kongna wax dhibco malaan lahan kulamada jira maantana algeria iyo burkina faso ayaa wada ciyaari doona algeria ayaa dooneysa inay dabcan guushooda ugu horeeyay tartanka koobka qaramada qaarada afrika ay gaaraan burkina faso marka shanta galabnimo ay wada ciyaari doon markii ugu dambeysana labadan wadan ay wada ciyaaraan waxay ahayd lix iyo eh, tobankii nofembar markaasina algeria iyo waliba burkina faso ayaa laba gool laba gool ku heshiiyey marka eh, shantii kulan ugu dambeysay algeria ay ciyaareen dhammaan tartamadooda waa wadaan bitin halka burkina faso iyaguna hal kulan la garaacay shantii kulan ugu dambeysay ciyaareen waana kulankii burkina faso guuldaro kala kulantay iiraan laba gool iyo hal taariikhda markay ahayd january bishan aynu ku guda jirno marka eh, kulan weyn ayaa dabcan halka ka dhici doona eh, sidoo kaleetana eh, xulka wadanka mauritania weliba angola ayaa wada ciyaari doona angola kulankii ugu dambeeyay algeria barbare la galeen markaa hal dhibic leeyihiin iyagana kulan xiiso badan halka tunisia iyo maali ay wada ciyaari doona labadan wadan waa laba wadan markaasi taariikh isku leh markii ugu dambeysana wada ciyaaraan waxay sagaal labaatankii maaj laba markaasina barbaro goola la ay ku hesheen markii ugu dambeysana tunisia ayaa garaacday maali waxay ahayd shan iyo maaj laba kun labaatanka hal gooli waxba ayaan lagu garaacay markaasi tunisia ayaa dooneysaa in iyaguna guushii ugu horeeyay tartanka koobka qaramada qaarada afrika ay helaan ama ay ka gaaraan halka sidoo kaleetana markaynu eegna asian kaabka yordan iyo weliba soud kuriya wada ciyaari doona maleeshiya iyaguna baxlin ayay la ciyaari doona dhanka talyaaniga kulamo xiise badan ayaa jira roma ayaa doonaysa inay guul gaaraan kadib markii la ceeriyey tababarahooda ee ninka lagu magacaabo yose marino hellas verona ay la ciyaari doonaan halka sidoo kaleetana ac milan iyo weliba dones wada ciyaari doonaan ac milan ayaa doonaysa inay markaa dabcan guul gaarto ac milan shantii kun ugu dambeysay deetaha ama talyaaniga horyaalkooda ay ciyaarayeen shantii kun ugu dambeysay afar kulan ayay badiyeen hal kulanna barbaro ayay galeen dhegeystayaal waxaa degeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho dhegeystayaal markaana haddiinu eegnana wararka ugu waaweyn ee suuqa kala iibsiga haddii aynu eegnana waxaa lasoo warinayaa in kooxda kubadda cagta manchester united ay qorsheynayso inay isbeddel ku sameyso qadkeeda difaaca hagaagan waxaana lagu soo waramayaa in ciyaaryahaanada sida hari magwaya victor lomdelof ay ka tegi doonaan wargeyska ka soo baxa mid ka mid ah ee england ayaa sheegaya in kooxda kubadda cagta manchester united ay qorsheynayso in labadan ciyaaryahaan weeraan ay doonayso in lixda milyan ay ka helaan sidoo kaleetana hal difaac oo aad aad u khatar badan ay soo qaataan waxaana lasoo warinayaa inay soo qaadan karayaan mid ka mid a ah difaacyada ugu khatarta badan kooxda kubadda cagta ee inter milan sidoo kaleetana markii aynu eegno kooxda kubadda cagta yuventus weliba xolka wadanka waa ciyaaryahanka u ciyaara xolka wadanka holland waa ninka lagu magacaabo delight ayaa ka mid ah difaacyada manchester united ay doonayso inay lasoo seexato marka difaaca yuventus waa ninka lagu magacaabo delight waa difaacii hore kooxda kubadda cagta uve weeyaan ayaa lasoo warinayaa in kooxda kubadda cagta manchester united ay doonayso sidoo kaleetna kooxda kubadda cagta fulham waxay dalab soddon milyan ah oo geni kaasha ah ay u dirtay ciyaaryahaan aad iyo aad u khatar badan waana ciyaaryahaan ka u ciyaara kooxda kubadda cagta iyo valmense iyo weliba xulka wadanka baraasiil ninka lagu magacaabo andre fulham ayaa marka hore baa dhammaystirtay heshiiska shaqsiga ee ciyaaryaanka lagu magacaabo andre marka waxaa la soo warinayaa in koox kubadda cagta fulham ay uga cadcadahay qaadashada ciyaaryahaankan aad u khatarta badan ee lagu magacaabo andre haddaba kooxda kubadda cagta liverpool ceeb ayay ku noqon doontaa haddii kooxda kubadda cagta fulham ay ka dulqaado ciyaaryahanka lagu magacaabo andre marka fulham waa ciyaaryahaanka aad u khatarta badan ay doonayaan andre koox waaweyn ayaa doonaya liverpool sidoo kaleetna kooxda kubadda cagta barcelona way doonaysaa marka waxaa leeyahay kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo fulham ujeedkooda waxa uu yahay inay soo qaataan ciyaaryaanka lagu magacaabo andre dhanka kalena dhegeystayaal haddii nuegnaa tababaraha kooxda kubadda cagta sport lisbon ninka lagu magacaabo robin omirom ayaa sheegay in chelsea ay ku qasab ama ay ku qasban tahay inay bixiso qiimaha lagu burburin karayo qandaraaska waryahaanka reer sweden ninka lagu magacaabo victor goyokores oo milyan oo geli haddii ay doonayso marka waxaa laleeyahay shan iyo labaatan sana jirkan ayaa ka mid ah ciyaaryahaanada u khatarta badan kooxda kubadda cagta sporting lisbon haddaba ciyaaryahaanka ee lagu magacaabo victor goyo kores ayaa ah ciyaaryahaan marka muddooyinkii ugu dambeysay kooxo waaweyn ay doondoonayeen sida kooxda kubadda cagta manchester united sidoo kaleetana kooxda kubadda cagta chelsea xataa dhanka b h e ayaa doondoonaysay oo waxay doonayaan ciyaaryahankan inay gacanta ku dhigaan xataa waxaa leeyahay kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo arsenal xataa way doonayaan maadaama lambar sagaal ay haystaan haddaba ciyaaryaanka fictor lagu magacaabo hadii uu ku biiro kooxda kubadda cagta chelsea muxuu u kordhin karayaa kooxda kubadda cagta the kooxda kubadda cagta chelsea waxaynu ognahay in xil ciyaareedka soo socday u baahan tahay waryahaan weyn sida ciyaaryaanka lagu magacaabo fictor osemen osemen iyo weliba didia drogba ayaa toddobaadkii hore kulmay marka waxaa la saadaalinayaa in ciyaaryaanka lagu magacaabo fictor osemhen isagu ku biiri karayo laakiin ciyaaryaankan oo hadda laleeyahay way doonatay koox kubadda cagta chelsea ninka lagu magacaabo victor eh, grycores xil ciyaareed qurux badan ayuu ku qaadanayaa kooxda kubadda cagta ee eh, sporting lisbon xil ciyaareedkan kulan ayuu ciyaaray abaataniyo gool ayuu dhaliyey marka toban goolna ayuu caawiyey marka ciyaaryahankan innaba caadi maaha xil ciyaareedkan horyaalka waddanka bortuqiiska saddex toban gool ayuu haystaa siddeed goolna wou caawiyey marka xataa ninkan caawintiisii aad iyada u wanaagsan tahay haddaba ciyaaryahankan ayaa eh, dabcan ka mid ah ciyaaryahaanada xil ciyaareedka kooxda kubadda cagta sporting lisbon marka waxay ka soo qaateen kooxda kubadda cagta coventry city xil ciyaareedkii hore gool ayuu u dhaliyey toban goolna wuu marka ciyaaryahankan ayaa ah ciyaaryahaan aad u khatar badan muddooyinkii ugu dambeysaba aad iyo aad ayaa loo doondoonayay kooxda kubadda cagta chelsena ujeedkooda waxa uu yahay in ay soo qaataan ciyaaryahaan waryahaana ah oo aad u khatar badan oo goraantii xil ciyaareedka laga heli karayo labaatan gool ilaa soddon gool marka ciyaaryahankan shan iyo kulan ayuu ciyaaray labaiyo gool ayuu dhaliyay taasi oo ka dhigan in xataa kooxda kubadda cagta chelsea waayadan ciyaaryahaan xil ciyaareed labaatan gool u dhaliyay aysan jirin marka waynu arki doonaa haddii kooxda kubadda cagta chelsea ay soo qaadan doonto ciyaaryahankan ee lagu magacaabo goyokres laakiin waa ciyaaryahan aad u khatar badan waxaa leeyahay ciyaaryahankan haddii uu kusoo biro horyaalka bermeliga wax badan ayuu u qaban karayaa kooxda kubadda cagta ee chelsea marka markawargeyska gool wuxuu leeyahay kooxda kubadda cagta chelsea ayaa hogaaminaysa inkastoo kooxda kubadda cagta chelsea aysan diyaar u ahayn inay ciyaaryahankan boqol milyan ay ka bixiyaan dhan kaleetana westham waxa ay ka mid noqotay kooxaha xiiseenaya qadka dhexe mancity iyo waliba xulka wadanka england kevin philips oo doonaya inuu isaga tago city bishan january si uu helo wakhti ciyaareed uu kaga mid noqon doono ama kaga mid noqon lahaa yuroga sanadka ee lagu qabanayo wadanka jarmalka marka waxaa leeyahay kooxda kubadda cagta mancity diyaar ayay u tahay inay siiso kooxda kubadda cagta westham marka kooxda kubadda cagta westham waxa ay iska fasaxeen kabtankoodii digl rice oo ay arsenal siiyeen marka waxay doonayaan in ciyaaryahankan ay gacanta ku dhigaan marka ciyaaryahanka philips ayaa kusoo biiray laba sano kahor kooxda kubadda cagta mancity marka lacagna lixdan milyan waa ku fashilmay halkaa waxaana leeyahay kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo westham ayaa doonaysa ciyaaryahankan inay gacanta ku dhigaan dhan kaleetana kooxda kubadda cagta mancity waxay dhinaceeda doonaysaa difaaca midig ee kooxda sporis iyo xulka wadanka spain ninka lagu magacaabo bedro borow sano jira iyo weliba qadka dhexe astovilla ninka lagu magacaabo duclas lus oo isagana sano jira laakiin waxay u baahan yihiin lacag gaadhaysa oo milyan si ay u helaan labadan ciyaaryahaan markaa labadan ciyaaryahan markaad aragto waa laba ciyaaryahaan masiti akademiyadooda ka soo baxay sida ciyaaryahanka lagu magacaabo bedrobolow iyo weliba ninka lagu magacaabo duglus marka laba milyan ayay ku doonayaan marka wargeyska lagu magacaabo football isader wuxuu leeyahay kooxda kubadda cagta masiti labadan ciyaarayaan ayay doonaysaa dhan kaleetana kooxaha horyaalka sacuudiga waxay diyaar u yihiin inay xagaagan eh, qasnadooda u jabiyaan waryahaanka masar iyo weliba liverpool u ciyaara ninka lagu magacaabo mow saalax marka waxaa laleeyahay eh, kooxa kubadda cagta liverpool cabsi badan ayay qabaan in ay mow saalax ay fasaxaan ciyaareedka markii uu dhammaaday kadib eh, kooxo badan ayaa doondoonaysa sida alnasar al itixaad marka sidoo kaleeto al-ittifaaq xataa way doondoonaysaa al-ahli hataa way doondoonaysaa marka kooxo badan oo sacuudiyaana ayaa doonaya mow saalax marka waxaa leeyahay ninka lagu magacaabo mo saalax xaalkiisa ayaa la rajeynaya inuu wanaagsanaado yordan colob waxa uu ka hadlay eh, ciyaaryahanka mow saalax laakiin wuxuu leeyahay waxaynu rajeyn doonaa in ciyaaryahankan eh, uusan noqon daawiciisa mid halisa marka laakiin waxaa leeyahay haddii laba kulan uu ciyaari waayo wuu doonaa oo liverpool ay ku soo laaban doonaa dhan kaleetana kooxa kubadda cagta eh, newcastle united waxaa suurtagal ah inay iibiso qadka dhexe baraasiiliyaanka julian ninka lagu magacaabo jalinton xagaagan haddii uu diido inuu kordhiyo qandaraaskiisa marka balood keliya u dhiman marka waxaa jolontan isagana u bixi doonaa dhan kale dan waryahaanka reer faransaani kaloo magacaabo karim benzema waxauu doonaya inuu isaga taga kooxda kubadda cagta ee al-itixaad ee horyaalka sacuudiga bisha january waxaana la rumaysan yahay in soddon lix sana jirkan uu doonayo inuu tago eh, ingiriiska inkastoo kooxda chelsea iyo arsenal eh, aanan awoodi karin inay bixiyaan mushaaraadka laakiin waxaa leeyahay chelsea ayaa ujeedkooda waxuu yahay inay soo qaataan waryahaan weyn marka waxaa leeyahy chelsia iyagoona macquul weya inay soo qaataan karim bisema dhan kaleetana kubad sameeyaha sporis ninka lagu magacaabo james madison oo toddobaiyo jira waxa uu ku soo laaban doonaa dhaawac jilibka ah kulanka masiti ee lixiyolabaatanka wareega afaraad toddobaatan wadiisa marka waxaa leeyahay madison madisonkii aad ugu khatarta badna ayaa toddobaadkan soo laaban doona dhan tana qadka dhexe everton ninka lagu magacaabo amadu unana ayaa lala xiriirinaya arsenal laakiin tababaraha everton ninka lagu magacaabo sindaj waxa uu hoos u dhigay hadalhaynta jirkan ee ku aadeen ku biiri karayo ganaris arsenal waxay u baahan tahay booska baarti inay soo qaataan booska sidoo kale gorgina ay soo qaataan xil marka uu dhammaado maadaama labada ciyaaryahan ay ka tegi doonaan arsenaal ayaga ujeedkooda waxauu yahay in xil ciyaareedkan ay soo qaataan lambar sagaal fiican kadib in xil ciyaareedkan markii uu dhammaado ay soo qaataan ciyaaryahaan markaasi qadaxe sida ninka lagu magacaabo amadu nana sidoo kaleet waxaa leeyahay arsenaal waxay soo qaadan karayaan ciyaaryahan aad u khatar badan oo ka ciyaara hogaanka wadanka eh, talyaaniga gaar ahaan inter milan ayuu ciyaara ninkan waa ciyaaryahan inamaanan caadihayn waan ciyaaryahan qadka dhexe ka ciyaara marka waxaa leeyahay arsenaal way doonaysaa ciyaaryahaankan dhan kaleetna kooxa kubadda cagta manchester united waxaa leeyahay waa inay soo qaataan ciyaaryahaan aad u khatar badan oo lambar sagaalka ciyaara si ay hal ciyaareedkan rajadoodii tabafarka u badbaadiyaan haddaba manchester united ayaa lagu dhaleeceeyey ama inta badan xil ciyaareedkan ku liidata dhanka gool marka manchester waxaa leeyahay waa in ay keensadaan wariyahaan ugu yaraan xil ciyaareedkii labaatan gool dhalin taraya guud ahaan barnaamijka ciyaaraha dowr idacadda kulmiye magaalada muqdisho intale ayaan kusoo gabagabeynaya nala kulan